walaalkeena yuusuf wanaag badne buu ahaa walalahan jeclayn ayuu ka mid ahaa walaalkeena yuusuf wanaag badne buu ahaa walalahan jeclayn ayuu ka mid ahaa walalaha arribad waxaa loo diilay yuusuf inuu yidhi walaalkeen rabbigeen waa alle kaliyaan caabudayna walalaha arribad waxaa loo diilay yuusuf inuu yiri walaalkeen rabbigeen waa alle keliyaan caabudaynaa walaalkeenna yuusuf wanaag badne buu ahaa walalahan jeclayn ayuu ka mid ahaa walle uuma joojin warkooda dhegtii uma dhigin walaalkeen waaxidow ka aqbal walle uuma joojin warkodaa dhegtii uma dhiigin walaalkeen waaxidow ka aqbal walaalkeena yuusuf wanaag badne buu ahaa walalahan jeclay ayuu ka mid ahaa waarankii uu siitay wadnaha uga duray way dileen laakiin weli maysan siiwin waarankii uu siitay wadnaha uga duray way dileen laakiin weli maysan siibin wanaag badnee buu ahaa walalahan jeclay ayuu ka mid ahaa waxba uma dhaante inuu nool yahay waayo waarankiisa wali ku taagan waxba uma dhaante inuu nool yahay waayo waarankiisa wali ku taagan walaalkeena yuusuf wanaag badnee buu ahaa walalahan jeclay ayuu ka mid ahaa waalidiinta dhaalay uu maqaa saarin yuusuf waaxida uu allahayow waajigiisa nuuri waalidiinta dhaalay uu maqaa saarin yuusuf waaxida allahayow waajigiisa nuuri walaalkeena yuusuf wanaag badnee buu ahaa walalaha jeclayn ayuu ka mid ahaa walalaha arribaad wanaag baad noo haysaan wacyigaalintiina walle waan ku diirsane walalaha arribaad wanaag baad noo haysaan wacyigaalintiina walle waan ku diirsane wacyigaalintiina walle waan ku diirsane